alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigaani waa kii saddexiyo tobnaad oo ka mid a risaaladii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alxaadiyatu wahalaahuun qisada soddon iyo koowaad zaahirun waa saxaabiga zaahir loo yaqaan iyo wa qowlu rasuulillaahi rasuulka alle ereygiisii sala allahu calayhi wasalam uu yidhi inna zaahira ninka zaahir la yidhaahdo baadiyatunaa waa reemiyigeenna wa naxnu annaguna xaadiruuhu reemagaalkiisa ayaana isaguna reemiyi buu noo yahay wixii aan miyiga uga baahano oon magaalada laga helin buu noo keenaa annaguna reemagaalkiisaan nahay oo waxa reemiyigu u baahan yihiin oo magaalada yaalla miyigana aysan ka helhaynin ayaanu garab ku siinaa bulsho labadeeda qeybood iskalkaalata iskalkaalisa oo garab isu noqota oo iscaawisa oo takaaful ijtimaaci uu ka jira weeyaan marka soomaalidu ree miyiga iyo ree magaalka cadaawad baa ka dhaxaysa laakiin tan nebigu waa khilaafsan yahay sal alla alayhi wasalam baadiyatuna wa naxnu xaadiruuh can anas waxaa laga wariyey anna rajula nin oo min ahlilbaadiyati reemiyiga ka tirsan kaana ismuhu magiciisu wuxuu ahaa zaahiran zaahir ayaa la odhan jiray wa kaana wuxuu ahaa yuhdii mid u soo hadiyeeya ilaa rasuulilaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama alhadiyata hadiyad ayuu nebiga u keeni jiray min albaadiyati xagga miyiguna uga keeni jiray fa yujahizu wuu diyaarin jiray huwa asaga rasuululaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama idaa araada markuu doono an yakhruja inuu baxo tusaale ahaan markuu gelinkii hore hadyad keeno oo uu nebiga hadyad u keeno uu rabo galabkii asagu inuu baadiyihiisu ku noqdo baa nebigu sala allahu calayhi wasalam asaga caawinaya caawinayaayo wuxuu u baahan yahay uu siinaya fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inna zaahira ninka zaahir loo yaqaan baadiyatuna waa reemiyigeenna waa sheeganayaa nebigu sal alla alih wasalam waa nin annaga naga tirsan oo reemiyiga iyaga ah wa naxnu annaguna xaadiruuhu reemagaalkiisii baan naha wa kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yuxibbu mid jecelhu ninkaas ninkaa reemiyiga ah, nebigu waa jeclaa wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa rajulanin damiiman ee foolxun fa ataahu waxa uu yimid hu ninkaas annabiyu nebigaa u yimid sala allahu calayhi wasalama yowman maalin walxal huwa asagu yabiicu uu iibsanaya mataacahu alaabtiisa asagoo suuqa jooga oo alaab gadanaya baa nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam faxtadanahu gardaduub ayuu u qabtay hun ninkii min khalfihi gadaashiisa walxal huwa ninku laa yubsiruhu uusan arkaynin hun nebiga arrajulu ninku ninkuna nebiga muusan arkaynin qofkan gardaduubka gadaal uga qabtay maba yaqaanba ma garanayo fa qaala ninkii wuxuu yidhi arsilnii sii daa buu yidhi man haadaa warkani waa kuwa maxaad ii haysataa warna sii daa faltafata wuu milicsaday ilqooreedki ayuu ka dhugtay ruuxa gardaduubka u haya fa carafa wuxuu ogaaday an annabiya nebigii inuu yahay buu ogaaday sala allahu calayhi wasalama fa wuxuu bilaabay laa ya'luu inuusan ka gaabinayn maa alsaqa dhajintiisa uu dhajinayo oo maada masderiye laga dhigo dahrahu dhabarkiisa bisadri nebiyi nebiga xabadkiisa sala allahu calayhi wasalama oo nebigu gadaal buu ka soo galo wuu qabtaye markuu ogaaday waxaa gardaduubka u hayaa nebiga inuu yahay xabadkii nebiga iyo asaga garbihiisuna isku aadan yihiin iyo dhabarkiisa nebigu isku tiiriya marka markii hore isii daabu lahaayo nin caadi u haystay laakiin hadda wuxuu arkay jir qaymo badan iyo ooga aad u wanaagsan oo jirkii nebiga ahoo barakaysan iyo kiisu inay ishayaan waa isku sii dhejiye marka iga fuuq ma jirto wa jacala wuxuu bilaabay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama yaquulu inuu leeyahay man ruuxeebaa yashtari iga iibsanaya alcabda addoonkan waa iga iibe ninkan yaa iga iibsanaya waa la kaftamayaa nebigu gardaduubbu inta u qabtay war addoonkan waa iibaya iga gadanaya fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow idan haddaba haddaad igadatid wallaahi ilaahay baan ku dhaartay tajidunii waadi ogaan kaasidan inaan ahay raqiis buu yidhi foolxumadii baa iga badatayoo shilin iyo taana kuu goyn maayo wallaahi maanta dhan magaalada haddaa igu wareejinaysa waxaad dareemaysaa nin gobonnima ku dhammaatay oo dulqaad badan inuu yahay suuqa bartankiisa inta lagu qabta leeyaa iga iibinay waadi ceebaysa sida addoommadii baad ila hadashay midna ma jirto waxadalaana waxba kuu goynaynbi fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laakiin cindallaahi ilaahay agtiisa lasta ma tihid bikaasidin mid raqiiska a ah ma tihid buu yidhi ow qaala nebigu wuxuu yidhi laakiin cindallaahi ilaahay agtiisa anta adugu qaalin ruux qaali ka ahata ilaahay agtiisa buuyii xadiidkan axmed baa wariyey tirmidina waa wariye shamaa'ilkiisa ayuu ku soo saara wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob ay ka mid tahay bulshada qaybteeda magaalada deggan iyo qaybta miyiga deggan inay yihiin bulsho aan kala maarmin kuwan magaaladu waxay hayaan waxaan miyiga laga helin kuwa miyiguna waxay hayaan waxaan magaalada laga helin nolosha sidaa haddii loo fahmo oo reermagaalkuna u arkaan reemiyiga inaysan ka maarmaynin kuwa kalena ay u arkaan inaysan reermagaalka ka maarmaynin dad isla jaanqaadi kara ayay dadku noqonayaan laakiin hawshuba hadday taagan tahay macno ma leh walaalkaa miyiye naag magaalaba oo aadan u haysanba wax jiraba inuusan ahayn geel jira iyo nin aadan aqoonba geeri ku fiican tahay la yidhaahdo isu soo dhowaan maysaanoo asna waa kaa fogaanaya adna waad ka fogta cadaawadda soomaalida reemiyiga reemagaalka dhex taallana waxaa unbaa keenaya wax la mid ah qodobka labaad oo xadiidku ina tusinayo saxaabigaanu inuu ahaa nin wanaagsan nebiguna uu jeclaa ayuu xadiidkuina tusinayaa sala allahu caleyh wasalam inuu reemiyi ahaa hadiyadna keeni jiray nebigu kuma jeclayn inuu foolxun yahay oo foolxumadiisa uu ku soo kabayana nebigu kuma jeclayn sal alla aleyh wasalam waxa uu ku jeclaaday buu qabaayo awliyaa uraxmaan buu ku jira allah raxmaanka awliyadiisa isagoo reemiyi ah oo wanaagsan oo diinta ilaahay ku fiican oo maxabada nebigu ay ka keenayso markasta uu magaalada aadaya nebi maxamed inuu hadiyad u keena sal alla aleyh wasalam daacada qalbigiisa ku jirta iyo jawaarixiisuu nebigu ku jeclaaday wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey mar haddaad ilaahay agtiisa qaymo ka leedahay bilicdaada iyo bidhaantaada iyo foolxumadaada waxba soo kordhin mayso waxay kala tegaysaan lama arko sideedana waxaad ogaataa wax waxaa jira basharka awooddooda ka baxsanoo hadday leeyihiinna aysan ajar ku helin hadday ka maqan yihiinna aysan cadaab ku mudan waa midda nebigeennu uu sheegay xadiidkii abi hurayra in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum ilaahay ma fiiriyo suurooyinkiinoo macad yahay ma madow yahay ma maariinba ma midab kalu leeyaho guduudan yahay ilaahay ma fiiriyo sabab midabka aad leedahay awood leedahay kumaadan keensan soo saas maa waxaadan awooddaada ku keensanna ammaan kuma mudnid ma ammaan kuma ammaanid haddaad hadda caddahay caddaanta kuma ammaanid hebel waa nin fiican oo ahlu janna maxaa dhacay waa cadi la odhan maayo haddaad foolxun tahayna ma cambaaraysnidoo la odhan maayo kaas waa ahlu naar sababtoo ah foolxumadiibu ka batay sababtu waxa weeye labadooda midna maadan samayn waxaa la mid a xagga jasadka haddaad dheer tahay dadka wax ma dheerid haddaad gaaban tahayna dadka inaad ka lidi tahay isu haysan haddaad buuran tahay oo toban nin la-ag tahay iyo naxiif caatayo weyda haddaad tahay oo jidka kukukufaya ayaduna waxaa weeye waa wax basharka awooddooda ka baxsanoo midna kuma ammaana dheerarka iyo buurida midna caatada iyo gaabnida kuma ceebaysna sababtoo ah awooddooda waa ka baxsan taha ajarna laguma helo cadaabna laguma galo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay dadka laba meelood buu ka fiiriyaa qalbigaaga waxa ku jira ilaahay waa eegayaa ma wax sanba mise waa wax jawaarixda iyo xubnaha waxaad ka samaysid oo indhaha ka fiirisid carabka kaga hadashid gacmahana aad ka samaysid lugahana uga lugaysid ilaahay ayadana wuu qaymaynoo wanaag hadday yihiinna abaalkeedaad leedahay xumaan hadday yihiinna ciqaabkeedaad mudantaha haddaan alla isa kaa cafin waa la fahma qodobkaas soo ma aha sidaa awgeed baad dareemaysaa maca damaamatihi asagoo foolxun inuu nebigu leeyahay sal alla alayh wasalam leeyahay nebi maxamed baa jeclaa waana inagii soo ogaanay munaasabadu waxa weeye inaad ku dadaashid ilaahay agtiisa maxaad ka tahay laakiin inaad ku dadaashid dadka agtooda maxaad ka tahay waxba soo kordhin mayso waxaa laga yaabaa inay dadku ku buunbuuniyaan hebel waasaas waa nin fiican waa nin fiican laakiin ilaahay agtiisa aadan janaaxa bacuudatin ka dhammayn gareec kaneeco garabkeed marka nebigaa ninkan jeclaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa in la kaftamo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabaduu la kaftami jiri kaftanka nebi moxamed uu saxaabigan la kaftamay qowl ahaan wuu la kaftamayo nin xor ahoo badeecadiisii magaalo ka gadanaya buu nebigu qowl ahaan kaftana wuxuu ku leeyahay yaa addoonkaan iga iibsanaya asagaaba badeeco gadayaye laftirkiisaa la iyaa iibinaya waa qowl kaftana ah ficil ahaanna nebigu waa la kaftamayoo gardaduu buu u qabta ninkii oon arkaynin ayaduna waa ficil ahaan dhaqankaasna nebigu waa lahaa sala allahu caleyhi wasalam inuu saxaabada la kaftamo laakiin wax saxa waxaan ahayn kuma kaftami jirin oo hadda markuu leeyahay addoonkan waa addoon ilaahaye nin dad addoon waa ma aha waa run markuu leeyahay yaa iga iibsanaya culammada qaar bay waxay yidhaahdeen maadaamuu magaalada yimid ree magaalla uusan ahayna miyiga ka yimid yaa iga iibsanaya waxa way waryaa qaadayo oo karaamaynayo gurigiisa geynayo maanta wax u loogaya marka dhab buu nebigu ku kaftami jiray sal alla alayh wasalam islaam waa yeela inta uu timid bay tiri ii ducee ilaahay jannada inuu geliyo jannada ilaahay habruhu ma galaan buu ku yidhi nebigu sal lla alay waslam aad bay u qaracanta way cararta weliba hala soo celiyebuu markay timid buu wuxuu ku yidhi waan saan kuu sheegayo jannada ilaahay habari ma gasho adoo dhallinyaraha lagu geynayaayo innaa ansha'naahunna inshaa'an fa jacalnaahunna abkaaran curuban atraaba dhallinyaraa lagaa dhigayaayo waa lagu amaamudayaaye ha u qaadanin adoo sidaana janno inaad gelaysa mid baa u yimid oo ku yidhi nebi maxamedow gaadiid baan rabaayo neef isaar markaasuu yidha ilmahal ilmo ay hali dhashay ayaan ku saarayaa markaasuu yidhi ilma yara ima qaadi kara aniga suu yidhi oo geeloo dhan yaa soo halima dhashaybi kan waaweynoo xataa la fuula waa ilmahali dhashaybi intiinan caawa caruur hooyo iyo aabooda marka dib laynoo raacda adeenuba ha weynaatee marka nebigu qaabkaasu u kaftami jira sala allahu calayhi waaalih wasalama wuxuu xadiidku inoo faa-iideynayaa shahaado nebi wuxuu siiyey ninkan ah ilaahay agtiisa inuu qaali ka yahay ilaahay agtiisa inuusan raqiis ka ahayn iyo qof qayma xun midna nebi moxamed baa tiin baraha siiyey sala allahu alayhi wasalam maca uu reemiyi yahay waxaa dhici karta adoo reemagaal ah oo safka hore ku jira oo cibaadaysta inay ilaahay kaaga dhowaansha badan yihiin kuwa miyiga xoolahooda ku raacda ha kadsoomin marka alqisatu thaaniyatu wa halaahuun qisada soddon iyo labaad mowtu camar ibni alcaas saxaabiga camar ibnilcaas loo yaqaan geeridiisii weeye radia allaahu canhu wuxuu ku jiraa ragga loo yaqaano duhaatu alcarab nimanka carbeed ragga aadka waxa weeye geesinimada iyo aftahanimada iyo dagaal hadday noqoto makriga ragga la makro aad buu caan ugu ahaa can ibni shimaasata waxaa laga wariyey almuhri qaala wuxuu yidhi xadarnaa waan soo xaadirnay camar ibna alcaasin camarkii ina caas aha ayaan u nimid buu yidhi walxaal huwa isaguna fii siyaaqati lmowti xaalad geeriyeed uu ku sugan yahay siyaaq sinku waa hoos dhigan yahay marka siyaaqatulmowti waxa weeye waa xaala xuduuri lmowt xaalad ay geeridii ku soo xaadirtay ayaan u nimi yabkii asagoo ooyaya tawiilan aad oohin dheer ayuu ooyayey waxawala wuu wareejiyoo leexiyey wajhahu wejigiisa ilaljidaari derbiguu usii jeensa annagiina waa naga jeensada fa jacala wuxuu bilaabay ibnuhu inankiisu wiilkiisa cabdulaahi ahaa yaquulu inuu leeyahay yaa abataah aabbow amaa basharaka miyuusan kuu bishaarayn rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama bikadaa miyuuna sidaa kugu bishaarayn amaa basharaka miyuusan kugu bishaarayn rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama bikadaa saas qaala wuxuu yidhi fa aqbala wuu soo jeestay biwejhi wejigiisuu nala soo qaabilo markaasuu na soo fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi camar ibnu caas inna afdala maa nuciddu inna afdala maa shay kan ugu fadliga badan oo nuciddu aan tirsanayno shahaadatu an laa ilaaha macbuud gar iyo xaq lagu caabudaa inuusan jirin oo la qiro weeye ila allaahu alla maahane wa anna muxameda nebi muxamedna rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisi inuu yahay in la qiroo laga markhaati kaco weeye camal ruux bani aadami uu sameeyo oo aan kaga rajo badnahay inuu ilaahay wax igu siiyo wanaag ah oo iga fadli badan ma jira buu yidhi towxiidka laa ilaha illa allah muxamadu rasuululah waxa ugu weyn o aan tirsanaya waa kaas buu insha allahu saasuu ku dhintay wiilkiisuna saxaabi buu ahaa aabaha asaga dhalay oo caas ibnu waa'il gaal rasuulka ee saxaabadaba dhibay buu ahaa laakiin asagu saxaabi bu ah weliba caas ibnu waa'il waa soo marna meelaan ku soo yaa garanaya kitaabkan dhexdiisa caas ibnu waail inaad sheegtaan maaha galabta casharku socon maayo ha hawl galab walba dhan keliya ka socota ya baaraka allah fiikum magaca yah cabdiraxmaan waa sax cumar ibnukhadaab markuu islaamay oo qurayshi ay dagaalka ku qaadoo la dagaalantay ninkii ka dhiciyay soo garan maysaa oo yidhi war ruux diintiisa asagu ku qancay maxaad ula dagaalamaysaan hadduu diintaa qaato midda kale waa nin reer bani cadiya xaggeebaad ka gali doontaan soo garan maysaan ninkii sidaa yidhi baa kaan dhalay caas ibnu waa'il caaskii cumar sidaa u difaacay gaalnimu ku dhinta laakiin wiilkiisa saxaabi ah ku awowaha u ahaana saxaabi wuu noqday innii anugu camar ibnu caas baa hadlaya qad kuntu waxaan ahaa calaa adbaaqin calaa axwaalin xaalado mid ku sugan adbaaq waa alaxwaal dabaqan can dabaqin soo qur-aankumaad arag alabaaq waa alaxwaal kuntu waxaan ahaa calaa atbaaqin xaalado mid ku sugan alaain ee saddex ah saddex marxaladood baan soo marayee bal saddexdaba iga dhegaysta buuyi tii koowaad waxaa weeye laqad ra'aytunii waan is arkay aniga camar ah walxal maa axadun qof ashadda mid la darnaansho badan yahay uusan ahayn buqdan xagga nicaybka ah lirasuulilaahi rasuulkii alla aan nibcahi sala allahu calayhi wasalam minii xaggayga xaalad waxaa i soo martay buu yidhi ruux bani aadam ah nebi moxamed aan ugu nibcaabiyo sal alla alih wasalam walaa axabba mid laga jacayl badan yahayna ma jirin ilaya xaggayga an akuuna inaan ahaado qad istamkantu mid makansadoo gacanta ku dhigay minhu moxamed oo faqataltuha aan dilabi waqti waxa i soo martay buu yidhi aan aad u raadin jiray inaan nebi moxamed dila biy sal alla alih wasalam wax ficiloo aan sameeyana aan ugu jeclaa inuu nebi maxamed gacantayda ku baxa oo anigu aan dilo oo aan sharaf ka raadin jiray buu falow midtu haddaan dhiman lahaa midtu iyo muttu labada waa la akhrin karaa calaa tilka taas al xaali ee xaaladda ah anoo nebi moxamed saa u nicib dhiiggiisana raadinaya haddaan dhiman lahaa la kuntu waxaan ahaan lahaabiyu min ahli naari ahlu naarka mid ka tirsan falamaa goortii jacala uu yeelay allaahu alle al islaama islaamka fii qalbii qalbigii dhexdiisa ataytu waan u imid annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama fa qultu waxaan ku idhi ubsud kala bixi yamiinaka gacantaada midig fala ubaayicka waan kula baayactami baycaan rabaa inaan kula galee gacanta ii dhiib baan ku yidhi nebi maxamedow midigta ah baari buu ahaa nebigeennu sala allahu calayhi wasalam fa basata wuu fidiyey yemiinahu midigtiisuu u soo taagay qaala wuxuu yidhi markuu nabigu midigtii soo taagay inuu soo taagana anigu aan codsaday faqabadtu waan laabtay bi yaddii gacanteed waa ka laabtay bi anaan codsaday bi hore isoo taag ku idhi waan beecaan kula gelayaa markuu isoo taagana anaa ka laabtay bi qaala wuxuu yidhi maa laka maxaa kuu sugnaaday yaa camaru camarow camar ibnu caasow codsigaagii baan kuu yeelay maxaad gacanta ula noqotay gobonimada nebiga fiiri sal ly slam awalba gaal ee nicib haddana gacantii baad la noqotay ilaahay ku fogee muusan odhan laakiin maxaa kugu dhacay bi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi aradtu waxaan doonay an ashtarita inaan shardi xirto gacantaydu gacan iska taaga maaha waa gacan shuruud wadata marka gacantan shuruud baan u rabaayo shuruudda haddii la oofiyaan soo taagaya qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama tashtaritu ma shardisanaysaa bimaadaa maxay macnaha bimaadaa tashtarit maxaa shardisanaysaa oo ba'da zaa'ida laga dhigo qultu waxaan idhi an yukfara in la ii dhaafo lii aniga intaa bas baa ii shardiyay shardiga ii xihan waxaa weeye in ilaahay uu dembigayga dhaafo dunuub badan baan soo galay cuqdad badan baan kuu qabay dhiiggaagaan aad u raadin jiray dhibaatadaadaan jeclaa shardigaygu waxa weeye ilaahay wuxuu dunuub aha inuu iga hoobiyo sidaasaana bayco kugula gelaya kuna islaamaya qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama amaa calimta miyaadan ogeyn anna alislaama islaamku yahdimu inuu burburiyo maa wixii kaana ahaa qablahu hortiisa oo dunuub ah markaad islaamtay islaamkaa tirtiraya wa anna alhijrata hijradana tahdimu way burburisaayoo tirtirtaa maa wixii kaana ahaa qablahaa horteedoo macaasi ah wa anna alxaja xajkuna yahdimu inuu burburiyo maa wixii kaana ahaa qablahu xajkaa ka hor oo dunuub ahayoo aad samaysay intuba inay burburiyaan miyaadan ka warqabin macnaheedu waxa weeye islaamnimada anaad islaamtay ayadaaba dembi dhaaf ah xaaladaasi xaaladii koobaad oo wiilkaygu aan soo maray bay ahayd buu yidhi wamaa kaana ma ahayn xaaladda labaadna maxay ahayd inuu nebiga shuruuddaa la galay sala allah alay waslm nebiguna u sheegay xaaladda saddexaad wamaa kaana ma ahayn axadun qof axabba mid looga kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga min rasuulilaahi rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam quluubta ilaahay baa gedgediya ninkii shalay nibcaa nebi muxamed wax adduunka u arkana ugu jeclaa dhiigga nebi maxamed inuu daadiyo baa maanta wuxuu leeyahay qof ma jirin axabbo ooloo kalgacayl badan yahay iyo jacayl ilaya xaggayga min rasuulillahi sal aleyh wasalam walaa ajalla mid la weyn yahay fii caynaya labadayda indhood minhu xaggiisa qof indhahayga ku weyn oo agtayda macno weyn ka leh oo nebi moxamed ka sarreeyaa ma jirin sala allahu aleyh wasalam wamaa kuntu ma ahayn utiiqu mid karoo awooda an amla'a inaan buuxiyo caynaya labadayda indhood minhu nebiga inaan si fiican inta u fiiriyo wejigiisa aan si fiican u fiiriyo ma awoodin buu sabab ijlaalan weynayn aan lahu nebiga weynaynaya sal alla alay slam darteed aad baan uga hibaysan jiro o u ixtiraami jiray markuu iga soo horbaxo indhahaan hoosu roganayaa bi sal alay wasalam indhahayga toos ugama buuxsan jirin bi jacaylkaan u qabo walow su-iltu haddii la i weydiin lahaa an asifa inaan tilmaamo hu nebiga maa adaqtu ma kareenbi haddii saaka la yidhahda nebi moxamed noo tilmaan maanan awoodeen buu yidhi oo maxaa dhacay waad la baayactantay waad la kulantay ciidamuu kuu dirsaday wuu kuu yaro waad la fadhiisatay seebaadan u awoodin wuxuu yidhi ma awoodi karan bi si uma fiirin jirin bu nebiga sal alay wasalam waa ka xishoon jiro waa jeclaa xaaladaasuna waa xaaladdii saddexaad maaqa xaaladood baan soo mar miduu nebiga raadsan jiro inuu dila rabay kow midda shardiga ah uu xirtay oo gacanta uu laabtay labo xaalad nebi maxamed jacaylka uu jecel yahay ee gaartay inuu indhaha ka buuxsan waayo soo saddex maaha mid kale yaan idinku darayaabi uma wulliinaa waxaa naaloo dhiibay ashyaaa waxyaalo xilal iyo jagooyin baa loo magacaabay buu yidhi waqtigii cumar ah, sax hmm. liannii anigubu lam akun ma ahayn amla-u mid buuxiya caynaya labadayda indhood minhu nebiga kama buuxsan jirin buy sal alla alayh wasalam walow midtu haddaan dhiman lahaa calaa tilka alxaali xaaladdaas ayada ah la rajowtu waxaan rajayn lahaa an akuuna inaan ahaado min ahliljannati ahlujannaha mid ka tirsan wuxuu aad u tamaninayaa nebi moxamed intuu noolaa iimaankiisuna madaxa uu ka sarreeyey nebiga indhihiisana uusan ka buuxsan jirin xaaladdaas ayadaa hadduu dhinto rajaa waxaan qabi lahaab inaan janno gala bish waxaad dareemaysaa weli cabsi baa ku jirta xataa xaaladda haddaad dhiman lahayd boqol kiiba boqol inaad ahlo janno ahaan lahayd ma u hubo wuxuu leeyay rajaan qabi lahaa ilaahay inuu janno igeliyo uma wulliinaa waxaanaa loo dhiibay ashyaaa waxyaalo xilal baa nooloo magacaabay masar iyo raggii furtoo hogaaminayuu ka mid ahaa maa adrii aana garanayn buu yidhi maa xaaliya xaalkaygu wuxuu noqon doona fiihaa dhexdeeda xilal baa la magacaabay jagooyin baa la ii dhiibay ciidamaan madax la iga dhigay inaan ku aafoobi doono iyo inaan sugnaan doono war ma haya buu fa idaa goorta ana anigu midtu aan dhinto falaa tasxabannii yaysan i raacin naa'ixatun qof dumar oo baroor diiqata ba'nayey hoognayey waxa weeyaan gumownayey islaan qaylinaysaay oo baroor diiqanaysaa yaysan isoo raacin biyu meydkayga taasi waa qodob walaa naarun dab shidanayaan laiga soo daba qaadin biyo dab la ila soo dabageli fa idaa goortii dafantumuunii aad ay aastaan fa shannuu shuba calaya dushayda ad turaaba carrada iyo ciidda shannan shubid ciid igu shuba biyu markaad godka ay dhigtaan uma aqiimuu nagaadoo jooga xawlii xawla qabrii qabrigayga dhinacyadiisa qadra maa shay qadarkii wax la eeg tunxaru laga gowraco jazuuru neef geel ah oo jiimka la kordhigo jazuur waa neefka geel ah oo yuqsamu la qaybiyo laxmuhaa hilibkeeda xataa astaanisa saan idiin weheshado bikum idinka oo wa andura aan u eego maadaa maxay baan uraajicu ugu jawaabayaa bihi maagaba rusula rabbi rabbigay rusushiiso malaa'igtii qabriga igu imaanaysay haddaad io ag joogtaan waan ka fiirsanayaa buu yidhi waxaan ugu jawaabi lahaa muslim baa xadiidkan wariyay fii saxiixihi wuxuu inoo faaideynayaa dhowr qodob kow waxaa ka mid ah islaamka iyo hijrada iyo xajka saddexduba inay yihiin acmaal waaweyn oo macaasidii ka hor la sameeyey burburisa qofkiina ka dhigaysa qof daahir ah marka lagu leeyahay islaamku wixii ka horreeyuu buriyaa baabi'inayaa xajka iyo laga hadlahayo iyo hijrada waa wixii adiga ilaahay idiin dhexeeyey wixii xuquuq aadama ah dadka haddaad inta dhacday soo xajidid xajku adiga alla wixii idiin dhexeeyuu kaa dhaafi leeha kaaga dhaafayaaye xuquuqda aadana sidii baa lagugu leeyahy haddii aad dadka laysid ama dadka aada xamato wax ka sheegtid ama xoolahooda xaqdarre aad ku cuntid oo aada hijrootid hijra kaa dhaafi mayso waa xaq aadame istixlaal bay u baahan tahay iyo cafis iyo inaad waxooda u celisid xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa qofka geerida geeridu ay ku timid oo xanuunsan qofka asagaa maskaxda iyo maanka in loo dhiso loo bishaareeyo lagu abuuray inuu ilaahay wax wanaagsan ka malaysto aayaadka jannada iyo axaadiista jannada la xasuusiyo hadduu acmaal wanaagsan samayn jiray la yidhahda saasaa samayn jirtay masaajidaad ku tukan jirtay masaajidaad wax ka dhisi jirtay khayrkaad qaban jirtay insha allahu rajo fiican baan kuwa qabnaa ha quusaninoo ha maska maskaxdaa loo dhisaa laakiin haddaad bajiso u cagajuglaysid walla indhaha saa ka siinaysaan kuu jeedaa qof cadaab arkaad u eg tahay badbaadi maysi haddaad ku tiraahdid adaaba qofkii khaatumansee ku wadaba marka lama lugooyo dadka aabbihiisuu ku leeyahay cabdulaahi u fiirso ama basharaka rasuululahi bikada miyaan rasuulku saa kugu bishaarayn nabi maxamed baa wuxuu ku sheegay inuu yahay ruux saalix oo suuban oo wanaagsan marka wixii nebigu uu ku sheegoo wanaagsanaa ayuu xasuusiyey wuxuu xadiidku ina tusinayaa saxaabada nebi maxamed waxay ku dul sugnaayeenoo ah tacdiimin ay weyneeyaan nebi moxamed oo qadariyaan sala allahu calayhi wasalam ilaa uu yidhi ma awoodin inaan nebi moxamed tilmaamo indhahana kama buxsan jirin sala allahu calayhi wasalama xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa saxaabigu wuxuu ka dardaarmay laba qodob oo muhim ah meydkayga iyo janaasadayda qof dumar oo baroor diiqataayaysan iraacin buy maxaa keenay xadiid waxaa jira axmed iyo bayhaqi iyo kayrbe ay wariyeen iyo abu daawuud oo nebigu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalama laa tutba laa tutbacu ljanaasatu janaasada lalama raaco sawt iyo naar midna sawtku marka waa maxay waa qaylo meydkii baa la wadaa dad baa ka daba baroor diiqanayo qaylinaya ba'nayeey waa wareey hoognayey halna ogaada hadday geeri ku gasho inaad ilmaysid lama diidana nabigeennaaa sameeyey sal alla alih wasalam inaad ka murugooto ka xanuunsatidna lama diidana baroordiiqdu waxaa weeye geeridan kugu dhacday waa qada iyo qadar ilaah iyo ajal qofkaan uu lahaaye inaad ayadii ka carootid ba'nayeey oo aad kaba xumaatidba qofkaanu suu dhintay waxa ilaahay carogelinayana aad ku hadashay sidaa awgeed baa nebigu yidhi qalbigu waa murugoonayaa ishuna waa ilmaynaysaa walaa ma walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana rabbigeen wax raali raalligeliya maahana wax kalena ku hadli mayna sal alla markuu wiilkiisu dhintay borordiiqda marka saasaan loo ogolayn qodobka labaad oo yaan dabla ila soo raacinna xadiidkaasaa laga cuskanayaa ee culammada qaar ay saxiixiyeenoo waxaa weeye dee dab yaan la ila soo raacin maxaa dabka loo diiday dhowr qodobba meydkii dhintay in dab lala raaco waa loo diidan yahay qodobka koowaad waa dhaqan jaahili ah oo islaamnimada ka hor carabi ay samayn jirtay meydka ay wadaan dab inay ku daba qaadaan ma la fahma dhaqankooda waa inaan khilaafnay islaam baynu nahay qodobka labaad waxay bixinaysaa dabkan aad ka dabawedidi rajo xumay muujinaysaa qof aan qabri u wadnoon ilaahay rajo uga rajaynayno baa dab ka daba wadda iyo marka macnaheedu waxa weye ilahu dabka ku gubayba u eg tahayba hawshaa ayana waa inaan sidaa la samayne wax kaleeta la sameeyo oo qofkii meydkiisa caadi loo qaado dab aan laga daba wadin qodobka saddexaad nebigaaba reebayba sala allahu calayhi wasalam oo yidhi dab yaan lala raacin qofka meydka ah intaas marka la isku daro meyd ka dhintay in dab laga daba qaadaayo ma banaana waa dhaqan jaahili ah xadiidku wuxuu inoo kala inoo faa'iideynayaayoo kaleeto qofka meydka ahoo dhintay meydkiisa marka la aasaya carradaa lagu shubaa dadka qaar baa waxaad arkaysaa marka meydka la aasayo waa sheekaysanayaan waa kaftamayaan waa ciyaarayaan ma aha meeshaan qaar baad waxaad arkaysaa markay meydka aasayaan wax aadaabtii meydka khilaafsan bay la imaanayaano badeelada la isku qabsanahayaa gobolada soomaaliya qaybo ka midana markay markay badeelada ku ridahayaan waxay yidhaahdaan baaro weynow boorma kacay bay ku yidhaahdaanba badeelada lagu ridahay hees bay tirinayaan marka meydkii bay haystaan marka boorma kaakaca dam inta lagu siiyo arrinkaasi waa khata taana haddii la diiday dabkii caadiga ahaa ma bannaantaha sigaar in lala raaco ka warrama sigaarka kasii daran dabku marka hore caadiba u ahaaba shaaha lagu karsanahayo waa la kulaaxay dhib ma lahayn laakiin sigaarku sidiisu xaaraam u ahaa isagoo xaaraam ah xagna urayo qarmoon meydkii inaad la raacdid nebigu uu yidhi yaan lala raacin dab waa jarimo iyo dembi kaleeto lama ogolo marka arrinkaasna xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qabriga marka la tago qof walba qabriga inay ugu horreeyaan su-aalo la weydiinayo waa fitanka qabriga ka jiray ka mid tah sidaa awgeed inaad ilaahay weydiisatid inuu ilaahay kuu fudeeyo kugu sugo nabigeenuna waa badan jiray sala allahu caleyhi wasalama wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa meydkii la aasay qabrigiisa cabaar in lagu dulnagaaday inay fiican tahay qabrigayga xogaa sii jooga aan weheshade waxaan u tari karnaa lama arko keliya waa u ducayn karnaa codkeenna wuu maqlayaa asaga meydkaan aasnay laakiin asagu kiisa inama maqashiin karo qofka codkeenna maqlayana qabriga kama soo bixi karo awood uma leh asaguna nolol kale u galay aynaguna teenna horaan ku sugannaha marka wax loo tari kara lama arko laakiin waa loo ducayn karaa ilaahay baa loo baryi karaa waxbaa loo sadaqayn karaa arrimaha waa loo samayn karaa laakiin codkeena wuu maqlayaa meydkaasi alqisatu thaalitatu wa halaahuun qisada soddon iyo saddexaad abulhaytham saxaabiga loo yaqaano weeye qiso ku saabsan can abi hurayrata waxaa laga wariya radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kharaja wuu baxay annebiyu nebigaa soo baxay sala allahu calayhi wasalama fii saacatin saacad saacaddaasoo laa yakhruju uusan soo bixi jirin fiihaa dhexdeeda gurigiisa uusan ka soo bixi jirin waqti duhurkii camal ah oo kulul oo uusan gurigiisa ka soo bixi jirin wuu soo baxa oo bacda duhur ah walaa yalqaahu uusan la kulmi jirin fiihaa saacadda dhexdeeda axadun qofnaba waqti uu gurigiisa joogo aysan cidna la kulmi jirin ayuu soo baxa fa ataahu nebiga waxaa u yimid abuubakrin abuubakar baa u yimid fa qaala nebigu wuxuu yidhi maa maxay baa jaa'a ku keenay bika adiga yaa abaabakrin abuubakarow maxaad raadinaysaayo ku keenay fa qaala wuxuu yidhi kharajtu waan soo baxay alqaa ula kulmo rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam inaan kula kulmaan rabe oo wa andura aan u fiiriyo fii wajhihi rasuulka wejigiisa sala allahu calayhi wasalama iyo wa tasliima salaamid calayhi nebiga dushiisa la salaamo saddex qodob baa nebi maxamed uu la socday buu marka koowaad kulankaagaan aada u xiisaynayaayoon rabe marka labaadna wejigaaga indhaha inaan ku nuurtoo ku arkaan rabe marka saddexaadna inaan ku salaamaan rabayoo inuu nebi maxamed salaanta kaa qado wacalayka asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu kugu yidhahda waa duco qaymo badan falam yalbath muusan sii joogin an jaa'a inuu yimid cumaru cumar isla markiiba cumar ba haddana yimid fa qaala nebigu wuxuu yidhi maa maxay baa jaa'a ku keenay bika adiga yaa cumaru cumaru qaala wuxuu yidhi aljuucu gaaja ay keentay yaa rasuulallahi rasuulka allow cumarna gaajaa keentay abuubakarna gaajaa keentay waa ka afgobaadsanaya waa xishooda laakiin cumar wax la qarqariya ma aqoon saraaxibu ah gurigii baan gaajo la fadhin waayo gaajaan la soo cararaybu qaala wuxuu yidhi abu hurayra faqaala rasuulullaahi rasuulki allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wa ana aniguna wajadtu qad wajadtu waan dareemay bacda daalika arrinkaa qayb ka midaan la fadhin waayo gaajaan la fadhin waaye abuubakar markaas yidhi wallahi na gaajay haysay fandalaquu way tageen ilaa mansili abilhayta bni atayihaani alansaariy abulhayta bnu tayihaan nin loo yaqaano ansaareed gurigiisay aadeenoo nebigaa yidhi inakeena ninkaasaan gurigiisa aadaynaaye wa kaana wuxuu ahaa rajulanin kahiira nakhli oo timir badan beero timiruu lahaa iyo washaa'i ari ashaa wa ari walam yakun uma ahayn lahu asaga khadamun wax shaqaalaana ma lahayn falam yajiduuhu maysan helin markay gurigiisa tageen bay asagii waayeen fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen limra'atihi xaaskiisii ayna xaggee ku sugnaado aaday saaxibukii saaxiibka halkaa waxaad ka dareemaysaa ninku xaaska uu qabo saaxiibtii waa la odhan karaa ayaduna saaxiibkii waa odhan karta soomaalidu saaxiibtinimada barnaamij kale u yaqaanaa hebel iyo hebel baa saaxiiba hadday maqlaan dhaqan kaley meesha sawiranayaan laakiin nebigu wuxuu leeya saaxiibkaame ayaga laftirkooda waxaa laga yaabaa inay u arkaanba wax si u qaabdaranba ha ninkaygaa saaxiibkiisa iyo saaxiibtii hadduu ninku yidhaahdo wax si kalaha loo arkahaya fa qaalat waxay tidhi dalaqa wuu tegey yastacdibu xaaluu noo dalbaya lanaa annaga almaa biyo macaan isticdaab cadbiga shayga macaan baa loo yaqaanaa marka waa dalabulmaa alcadb biyo macaan buu noo dalbay noo raadiyey inuu ninku reerkiisa u khidmeeyo oo biyaha u raadiyo oo juuska u keeno oo wuxuu helaya u khidmeeyana xusnul cushri cishray ka mid tahay waa kan saxaabigu uu samaynayo falam yalbathuu maba iisan sii joogin nebiga iyo cumar iyo abuubakar an jaa-a inuu yimid abulhaytham ninkii abulhaytham ahba isla markiiba yimid wuxuu la yimid biqirbatin sibraar yascubuhaa uu la kacaa kufayo sibraar buuxa oo uu la kacaa kufayo ayuu la yimid culays ku haya fa wadacahaa wuu dhigay markuu nebi maxamed arkay sala allahu caleyhi wasalam uma jaaa wuu yimid yaltazimu xaaluu isku dhadhajinayo annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama wa yufdiihi wuu ku furanaya biabiihi aabbihii iyo wa ummihi hooyadii uu leeyahay aabbaha iyo hooyada aan ku dhaafsado uma ndalaqa wuu la tegey bihim nebigii abubakar iyo cumar ayuu la tegey saxaabigii ilaa xadiiqatihi beertiisii ayuu la aaday iyo xadiiqadiisii fa basata wuxuu u goglay lahum ayaga bisaatan shumac ayuu u goglay isla markiiba gogol buu u dhiga waa nin ku haboon sida wax loo martiqaado aroosyada isliyo kale ma aho dadka inta toddoba sac kaarar la siiyo sagaal sac qada loogu yeerahayo kuwaas marar badan waxaa is idhaahdaa kuwaanu kuwii tiri hal ajiba ma ah. kaar baa dadka loo qaybin odayaal bay kaarar siinayaan dad shaqaysto waxa weeyaan businessay siinayaan kaarar markaasaa waxaa ku qoran wax been ah toddobada kownimo kowda duhrnima nagala soo qaybgal sidii loo fadhiyo oo loo silcsan yahay oo loo rafaadsan yahay baa sagaal saac waxaa laga yaabaa mararka qaarkood arooskii furfuritaankiis inuu bilowdo haye sheekhu ayada qur-aan furfur dhaqankii baan ilaalinay waxa la doono tobanka saacna la qadeeyo waxaasu ma martiqaad waa waa dulmi dadka la dulminayo lagu xadgudbahayo weeye sida ninkan oo kale la rabaa markii martidu ku timaado gogasha u fido oo wax u bilo oo dadka isu xilqaan sidaasaa la rabaa ayib uma ndalaqa wuu tegey ilaa nakhlatin geedi timirta geed timira xaggeed buu aaday maadaamuu geedo badan oo timira lahaa mid ka mid ah fa a wuxuu la yimid biqinwin rucub laan timir oo afkana timiri ka laalaado ayuu gadaasha soo qabsado soo laalaadiyey fa wadacahu nebigu usoo dhigay sal alla alayhi wasalam karaamadaa degdeg ah suu isu saarayo beertii buu geeyey gogoshiibuu dhigay isla markiiba waa orday laan timiruu keenayaa martiweli waa sii socotaa hawshii martigelintii fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama afalaa tanaqayta maxaad noogu soo kala saari weyday lanaa annaga min rutabihi timirta teeda qoyan iyo tan kale maxaad u soo kala saari weyda laantaan timirta saarani qaybna waa qoyan tahay qaybna waa bislaatay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow innii anugu aradtu waxaan doonay an takhtaaruu idinku inaad kala doorataan aw qaala wuxuu yidhi takhayaruu inaad ka doorataan min ruutabihi kiisa qoyan iyo wa busarihi kiisa yacyicoodka ah inaad kala doorataan baan rabaabuy oo waxaa laga yaabaa ragga qaarkood inay rabeen timir aan aad u bislaanin qaarkoodna ay rabeen mid qoyan qaarkoodna nooc kale ay rabeen kullina laanta waa ku wada yaalaana nin walba noocuu raba inuu ka cunaan ku talagalaybu fa akaluuhu timirtii bay cuneen wa sharibuu cabitaankiina waa cabbeen min daalika almaa'i biyahaas ayaga waa biyahe waa biyihii odaygu keenay abulhaytam soo garanaysana macaanaa biyihiina waxbay ka cabbeen timirtina waxbay ka cuneen fa qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam cumar iyo abubakar buu la hadlayaa haadaa cuntadaani iyo cabbitaankan waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtaye min annaciimi barwaaqooyinkiibay ka tirsan yihiin alladii kaasoo tus'aluuna laydin weydiin doono canhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame waaya oo waabaan almarti qaaday cidna maanaan dhicine qiyaamada maxaa naloo raacanayaa nebi allow su-aasha dadka qiyaamada la weydiinayo midna waa la xisaabtan qofku xumo u galay lagala xisaabtamo midna waa cardi ilaahay abaalka iyo minada uu kuu galay laguu soo bandhigo su-aashaani marka waa icdaad ilaahay uu tirinayo biyo qabow ma ku siiyo maalinkaas ilaahayow haa miyaanan maalinkaa ku siin nicmadaas kale ilaahayow haa waa abaalka ilaahay uu kuu galayoo qiyaamada wax lagaa weydiin maahane ma aha in la leeyahay maalinkii biyahaad cabteen baad naar ku galaysaan oo lagula xisaabtamayo markaasaa nebigu wuxuu sheegay nimcooyinka la weydiinayo dillun hoos baaridun qabow iyo wa rutabun timir dayibun ee wanaagsan iyo wa maa-un biyo baaridun qabow intaasaad isla hesheen biyo guryihiinnana mar dhow gaajaad kula jiri lahayde kula jiri lahaydeen walla waa barwaaqooyin laydin weydiinayo fandalaqa wuu tegey abulhaytam abulhaytam baa tegey nebigi iyo abuubakar iyo cumar cabitaan bay cabbeen cuntona waa heleen weli cunto kaluu soo wada gobonimo intuu ka qabo liyasnaca suu ugu sameeya lahum ayaga طacaaman raashin tii hore muqadimay ahayd iyo hordhac faqaala nebiyu nebigaa wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama waa kuu jeedaayo xoolaad qalaysaayo neef baad noo loogaysaaye laa tadbaxanna ha gowricin daata darrin mid caano u saaxiib neef dararsan oo irmaanoy reer ku intifaacsanayaan ha noo gowricin buu waxar dhayla iyo wanan yar yar iyo wax yar uu noo soo qalbi laakiin neef reerku intifaacsanayo nafcigiisu mutacadi yahay maya qaala wuxuu yidhi fadabaxa wuxuu usoo gowracay lahum ayaga canaaqan waxar yaroo dhayla ah aw jadyan ama orgi yar ah fa ataahum wuu ula yimid bihaa ayadii waxartii fa akaluu way cuneen fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam soo ninkaani si wanaagsan nebiga ooma martiqaadin nebigaa wuxuu rabaa inuu abaalgudo nebigaa wuxuu ku yidhi hal laka ma kuu sugnaaday khaadimun wax kuu shaqeeyooo khidma khidmeeya maadaamoo beertiina shaqo u baahan tahay ari badanna aad leedahay qaala wuxuu yidhi laa maya isagaa beerta ka shaqeeya ariga isagaa ka shaqeeya reerkii asagaad arkayso biyaha macaan usoo usoo daldalahayey waxaa weeye romantis la sheegi jirayo jacaylka ninkanoo kale weeyaan wax beenbeenaa maanta laysu sheegaa ninkaanaa bahasha ka dhabeeyey marka qaala wuxuu yidhi fa idaa ataanaa markuu noo yimaado sabyun maxaabiis ciidamo jihaad ku maqan baa jire markii maxaabiis loo keeno faatinaa noo imoobi markaana soo gaar fa utiya nebiyu nebigaa waxaa loo keenay sala allahu calayhi wasalama bira'sayni laba ruux ra'si maanta laba ruux baa loola jeedaa laysa macahumaa la jirankoodana uusan ahayn haalidun mid saddexaad fa ataa waxaa u yimid hu nebiga abulhaytam ayaa u yimid muxuu doonayaa nebigaa ballamiyey ballan buu ku socdaa markaad maqasho inay wax noo yimaadeen noo imow fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi xawaalada hadduu qofku yidhahdo waxbaan kuu soo dhigi oo aad sii istaagtay dhib ma leh bishu markay dhammaatay isoo wac haddaad wacto tir war lacagtaa tir waa kuu soo dirahayaa meeday dhib waa tan ah fa qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ikhtar kala dooro minhumaa labadan adoon kala doora biyu xaggooda wuxuu yidhi yaa nebiyallaahi nebiga allow ikhtar ii door biili adigu ii door muxuu ku doortay wuxuu og yahaa ikhtiyaarkiisa iyo ka nebi moxamed ka nebi maxamed baa fiican sal alla alayh wasalam marka nin caaqil ah oo wax garanaya weey ninkaasi ogow faqaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina almustashaara qofka lala tashadayu mu'tamanun waa la aaminay qofka maskaxdiisa iyo maankiisa kula wadaagay oo tala kuugu yimid maalan wuxuu ku yidhi dukaankaasaan nin rabnaa inaan wada furano ninkuna waa hebel hebel wax ku darsan kuuga imid inaad igala sida nin wax lagu darsan kara ma yahay hebelkaan la sheegayaba haduu walaalkaa yahay in la soo kabana aad u baahan tahay nin xun inuu yahayna aad ogtaad ku tirahdid hebel nin fiican weeye boqorka magaalada weeye ku tiraahdeed khaayan baata ninkaa waa khayaanta hadduu ku yidhahdo qoyskaasaan rabaa inaan la xidido oo dana iga soo gashay nin dadka iyo dhaqanka yaqaana waa tahay ree hebel xididka see ku yihiin ree hebelkaana habra wadaag aad tihiin oo tidhahde lama helo ayagoo kale ninkii kula tashaday umaadan danayne khaa-in qabyaaladaystaa hata marka waxaa la rabaa qofka kula tashadayo waa ku aaminaya inaad ammaanadaas ayadaa u guddid nebigu wuxuu yidhi khud qaada haadaa kan fa innii anugu ra'aytu waan arkay huwa asaga yusalli isagoo tukanhaya oo waxaa isweydiin mudan hadduu tukanayo xaggee laga keena soo duulaan ma maqnayn oo gaalo laguma duulin ninkan tukanahaya oo duulaanka lagu keenay muxuu yahaa waxaa laga yaabaa intii la soo waday inuu dhex ku islaamay marka islaamnimadiisuna way anficin waana addoon ninkii qoriga caaraddii kugu islaamiyey iyo adigoo hadda islaamay waxaa xaqnimo badan in la ilaaliyo kii dagaalka kuu galo kusoo qabtay marka addoon weeye laakiin waa islaama halkaa waxaad dareemaysaa akhyaarnimada dadka meelaha laga fiiriyo haddaad rabti inaad wax ku darsatid inaad shaqo siisid meelaha laga fiiriya waxaa ka ah inuu tukado war ma tukadaa haa ii keena shaqaan siinaya tukado alla ku xihan yahay war ma maya ee dhaafiya mar hadduusa tukan shaqo siin maayo si aan shaqo loo waayan marka waa la wada tukado ah! ilaahay baa shaqo adduunya mid aakhara waa ku siinaye tuko salaadaada tuko shaqo aad ku heshidna u tukanine alla dartii u tuka waad helaysaa waxaa rabtidi wastawsi u dardaaran buy bihi asaga macruufan maadaama ruux muslima yahay asaga qaado ha kuu khidmeeyo codsiga aan wataa waxa weeye inaadan ku xadgudbinoo wanaag aad u dardaarantid mar walba fandalaqa wuu la tegay abulhaytham abulhaytham baa addoonkii la tegey ila mra'atihi xaaskiisiibuu ula tegey fa akhbarahaa wuxuu u sheegay biqowli rasuulilaahi rasuulka alle hadalkiisa sala allahu caleyh wasalam rasuulka alle ninkan muxuu ka yidhi kow waa tukadaa labana wuxuu yidhi ninkaa khayr u dardaarma soo saas ma ninkaana nabigu isoo siiyey khayr u dardaarmana waa inugu yidhi waa tukadaana nebigu waa inoo sheega gabar cajiib badan bay ahaydoo fa qaalat waxay tidhi imra'atu xaaskiisii maa anta adugu bibaaliqin mid gaarayo samayn kara ma tihid maa wixii qaala uu yidhi fiihi dhexdiisa annabiyu nebigu sal alla alayhi wasalama ilaa an tuctiqahu inaad xoraysid maahane khayr u dardaaran soo nebigu ma odhan eraygii nabi maxamed oo ninkaa khayr inaan u gallaa ah keliya waxaan ku fulin karnaabay tiri inaan shaqaalo la iska ahaano ilaahay dartiin aan u xorayna ninkaas muslimkaahoo tukada ma shaqala-aan baa jirtee maalin walbana anaa biyuhu i rafaadiyeene adigu guriga unbaad iska fadhidaay ninku beerta ha fala muusan orane qaala wuxuu yidhi fa huwa asagu catiiqun dar alluu xor u yahay la wuusan jeergaa ma dhaaminay walaa beer buusan ii falayn walaa waxa weeye ari buusan ii raacayn dar alluu xor u yahay qowlkii nebigaana weli lagu tixgelinayaa sala allahu caleyh wasalam nebigaa warkii loo sheego waxaa la yidhi ninkii aad sii dhiibto addoonka ahaa waa xor waa xorooba reerkiina weli sidii bay shaqola-aan u yihiin markaasaa nebigu wuxuu rabaa suuro inuu ka bixiyo ninka ilaahay qof wanaagsan oo zawjaha saalixada inuu ku aadiyaayey inay arrin cajiiba tahay fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama inallaaha alle lam yabcad ma soo diri nebiya nebi walaa khaliifatan ruux khaliifana ma soo dirinoo dhulka maamula ilaa walahu ruuxa waxaa u sugnaada bitaanataani laba saaxiib hoosaad bitaanada waxa loo batnigu waa caloosha soomaa caloosha waxbaad ku ridataa waxbaad gashataa cuntaad cunin cabitaan calooshaad ku ridaan ruux sirtaado dhan aad u sheegatid sida calooshaada aad wax ugu aamintidoo kaleeto oo xun amasan ayuu qof walba leeyahay bitaanatun saaxiib hoosaad oo ta'muruhu fartaa bilmacruufi wanaagga wa tanhaahu ka reebtaa canilmunkari xumaatada qof ilaahay wuxuu ku aadiyaa qofkaas midna ilaahay wuxuu ku aadiyaa wa bitaanatun iyo saaxiiboosaad laa ta'luuhu aan ka gaabin khabaalan hoojin ilaahay saaxiib xun inuu kugu lamaaniyo oo aan weligaa ka daalaynin inuu ku lugooyo waa ku khayaanayaa waa kaa been sheegayaa shirqool buu dhan kuu maleegayaa meelo darab buu taagan yahay sixir iyo fal iyo balaayu ka daba laabanayaa silic iyo sinxariir buu kula daba taagan yahay qofna kaasaa lagu salladaa waman yuuqa qofka laga ilaaliyo bidaanata sawi saaxiib xun qofkii laga ilaaliyo saaxiib hoosaad xun faqad wuqiya qofkaa waa la ilaasho shar iyo balaayaba waa laga ilaashay muslim iyo tirmidi baa xadiidkan wariyey lafdigana tirmidi baa iska leh waxaa la mid a ah qeybtan xadiidkii caa-isha oo nebigu uu yidhi man weliya minkum camalan qofkii camal qabta masaajid buu joogaa suuquu joogaa dukaamuu mas-uul ka yahay xil dowladeed iyo wuxuu hayaa mansab iyo jago sare madaaris iyo iskuulaad buu joogaa xaas iyo reer buu leeyahay oo reer buu mas-uul ka yaha man weliya minkum camalan qofkii uun idinka idinka mid oo shaqo qabta oo fa araada allaahu bihi khayran ilaahina uu khayr la doono waa shaqaynayaa ilaahina khayr iyo guul buu la maagay jacala lahu wasiiran saalixan la taliyo wanaagsan buu ilaahay ku aadiyaabi ma fahante sidaa awgeed qofka shaqaynayo la taliyo xun alla ku aadiyey astaan iyo daliil waxay u tahay ilaan ilaahay khayr la doonin qofkii shaqaynaya oo ilaahay ruuxu wanaagsan ku aadiyana calaamad iyo daliil loo deliishan karo weeye ilaahay inuu khayr la maagay laakiin boqolkiiba boqol lama goyn karo maxaa ka mid a qofkaa wasiirka ahoo saalixahoo ah wanaagsan in nasiya dakarahu hadduu qofkan shaqada haya shaqadiisii wax ka mid a halmaamo wuu xasuusin waa tukan rabtay waxbaad sadaqaysan rabtay meel heblaad u safri rabtay alaabtii baad ka tagtay waxaad ka halmaantu ku xasuusinaya wa in waxa weeyaan dakarahu acaanahu shaqadii aad haysay haddaad xasuusan tahayna kaalmo iyo garab kugu noqonoo wuu kula kalkaalaya waxay ku tusinaysaa marka zawjo saalixada ilaahay inuu kugu aadiyey sheekh yuusuf xogweyne galabtiisoo ma ducaynayn dhallinyaro badan baa galabta faatixada faatixa muraadka loo mara waad maqlayse a ilaahu saalixaasi waa muhim inaad raadisay zawjo saalixa ah, oo khayrka kugu kaalmaysa adiguna nin wanaagsan laftirkaagu inaad tahay saalixa waa muhim ciyaal suuqa kuwa waxay kuran sheekhu gabar iisoo raadi wadaad ah oo adugu maxaad wadaad noqoti oo salaada tukati oo daraagayska iska daysi oo khayrka ku dadaashi gabadha wadaadda ma albaab meel laga soo jiidahayaa waxaad arki doontaa mise waynu soo marray abu talxa iyo umu sulaym isagoo gaalu soo doona wuxuu hadduu wanaagsan yahay cid walbaa jecel isagoo gaal ah buu inta umu sulaym u yimid buu wuxuu ku yidhi waan ku rabaa muxuu ku jeclaaday waa qof ahludiina ah, waa qof wanaagsan waa kaa markaasay ku tiri adoo kale nin la diida ma tihid bay tiri gaalba noqo kowdhe laakiin in la diidi kara ma tihid laakiin hal cilaad leedahay aduguna gaal baa tahay anna muslimad baan meher ii qaban maayo diinteedaan ii kaa ma islaami kartaa shuruud xataa kugu xiri meherkaygana waxaan ka dhiganayaa tawxiidka aad ku dhawaaqday wuu soo fogfakaray diyaar baan wuu islaamay meher kama ay marka laa ilaaha ila allahdu ku dhawaaqayba ayada meher ah inuu ninkaasu badbaaday aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ninkii qisadaa warinaya wuxuu yidhi gabar muslimad ah oo ka meher fiican adduunka lama arag bay sababtoo ah gabdhaha kale meherkoodu waa wax manficiyo ayaga u soo noqonaya lacag bay ka qaadanaysaa ayadaa laga yaabaa inay ku danaysato ama ilmaheeda laakiin tani meherkeedii qof bay aakhiradiisa badbaadisay adduunkiisaba oo cadaab ilahay ka korisa weliba nin ugaas dhaqameed oo oday ah ayib xadiidkani wuxuuna tusinayaa dhowr qodob kan koobaad waxaa weeye saxaabadii nebi moxamed oo akaabirta ahidoo waaweynayd iyo nebigaoo la socda sala allahu calayhi wasalama duruufta iyo xaajada nololeed oo kulaylka badan ay ku noolaayeen oo guryahooda kula jiri waayeen waa qayb ka mid mida darsi iyo cashar marxaladdii ay diintan usoo mareen iyo dhibkaas intay diinta faraha ka qaadaan waa shaqaysan kareen laakiin ilaahay baa ku hanuuniyey subxaana wa tacaala saxaabada nebiga sal alay slm arrinkaas nebiga mararna waxbuu heli jiray marna waxbuu waayi jiray waa maraaxishii uu wax waayi jiray mid ka mid a tani wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa dhibka ku haysta inaad qof la wadaagtid mar ay kuu bannaan tahay baa jira tanoo kalea ka mid ah soo waa gaajaysnaha ma odhan nebiguna waa gaajaysnahaybu yidhi abuubakarna markii dambeeto waa gaajaysnahaybu ciddii markaad is leedahay hawshan waxbay ka qaban kartaa baahida iyo dhibka ku haysa waad la wadaagi karta maalan waad xanuunsanta war iska warran waa xanuunsan had maxaad xanuunkaaga u sheegan waxaa laga yaabaa inuu weli ilaahay yahdo intuu kuu duceeyo faatixada kugu akhriyo ilaahay wuu kuu aqbalo soo kamaad faa'idin sheegitaankaagii waxaa laga yaabaa inuu dhakhtar yahayo uu kuu sheego meesha lagaa hayo kabacdina daawo aad qaadato ku caafimaadid waxaa laga yaabaa inuu dhaqaalo haysto adna aad baahantaho ku caawiyo waxaa dhici karta intaa midna inaysa jirin laakiin cid wax kaa qaban karta uu kugu hago ku geeyo marka waad u sheegan kartaa baahidaada shardi waxaa ah markaad dhibkaaga sheeganaysid waa inaadan ilaahay ka ashtakoonaynin war ilaahay baana dhibay oo waxa weye sakaraad baanu nahay oo tan iyo intaasoo sanaan xanuunsana waa inaysan ka ahayn ilaahay ka sheegan mayse qofkan unbaad u sheeganaysaa waana cidaad isleedahay waxbay ka qaban kartaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn inay bannaan tahay in lagu dhaarsado adan cidna ku dhaarsan talow xaggee laga qaadanaya bal ha sheego adoon cid ku dhaarsatay jirin oo tooba suuratu tooba barabisila kula soo baxday baad dhaaran kartaa xaggee xadiiskan wey xadiiskan salma bnu akwac gormaynu ka soo tagnaa kanaan ka hadlaya kan waladii nafsii biyadihi nebi maxamed baa dhaartay ilaahayga naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay sal alla alay slam yaa dhaarsaday ma cid nebi maxamed tir kitaab qur-aan mar baa jirtay maya waxaad ku dhaaranaysay wax saxa hadday yihiin waad dhaaran kartaa adoon cidina ku dhaarsan wuxuu xadiidku inaa tusinayaa inoo faa'iidaynayaa saxaabigan abulhaytham inuu yahay nin wanaagsan waxaa wanaaggiisa ka sii horeeya ninka saaxiibkaa ah oo aan gurigiisa inaad timaadid dhibsanaynin inaad mararka qaarkood adoon wax balan kuu qaban intaad ka soo duldhacda ohan karti galabta balshaha laga kariyo gurigiisa inta timaadi nebi moxamed ninkan miyaa martiqaad u sameeyo wacday maya nebigu kalsooni uu ku qabo buu yidhi inakeen ana aqan meelaan wax ka helayne waa dhaqaajiye marka way bannaantaa marka intaad galabta maanta magaalada ku mashquushid xaafadiina kaa fogaato saaxiibkaayoon wax dhiba u arkaynin gurigiisa inaad inta ka soo duldhacdo albaabka gargara war maxaa dhacay war gaaja ay hayse qada isiya bal xaafadiina waa fogtahay shardi waa maxay waa ku dhibsanayn laakiin haduu leeyahay ilaa maal walba guriga markaa tago albaabka soo gargaraaca oo nin waswaas iyo buufis qabo u yahay ha isku tagin gurigiisa xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa saxaabigan fadliga u leeyahay waxaa laga qaadan nebi muxamed baa wuxuu u arkay inuu istaahile ehelna u yahay asagoon wax ballanay nebiga ka soo horrayn gurigiisa haddii la taga inaan lagu qadayn in uu sharfayo intaa keliyaaba sharaf ugu filanba wuxuu xadiidku ina tusinayaa ka faa'iidaysanaynaa martidu markay kuu timaada in la soo dhaweeyo ee aan wejiga la cubin oo aan la odhan xaggaasa dadku u badan yahay sii caraaba laysma dhaafiyo martida marka horena luuqluuq haddaad degtid markii laguu yimaadana dadka aad isdhaafisid waa bacawnimo iyo bakhaylnimo markuu nebigii arkay alaabtiibuu dhigtay waa soo orday waa farxay riwaayaadka xadiiska wuxuu yidhi nin iga marti fiican ma arag nabi moxamed iyo abubakar iyo umar baa maanta marti ah aad buu u oo soo dhadhoweeyey oo nebiga isku dhadhajiya sal alla alih waa lagu farxaa martida waana qayb ka mida iimaanka man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu bal nabigeena wuxuu sheegay ninkaad kusoo hegta hadduu kaa seexdo waad xoogi kartaa taad geed ku xirtid oo jeebaysid oo geeliisa caanaha ka maasho ka noolaatid birahaad meesha u saaraysaa xariggana waa ka furaysa waa ka dhaqaajinaysaa waa haddaad ka xoog badan tahay hadduu laakiin ku dilahayo bunduqyo aakayna meesha ugu jiro ha isku taabani xaq baad u leedahay haddaad meeshii ku dhimatay intuu kaa seexdana culummada qayb baa waxay leeyn magtaadii boqolkaas laga rabaa sababtoo ah wixii nafta aad ku ceshan lahaydoo waajibka u ahaa kuu ahaa ood lahayd buu kuu diiday la leeyahy xadiidku wuxuu ina tusinayaa dumarka codkooda iyo sawdkooda inuusan cawro ahayn xaggee laga qaadanaya hadday cawro tahay miyaa nebigu dhegaysan lahaa sal lla alay waslam saaxiibkaa meeye macaan buu noo doonay isma maqal way la hadlaysaa nebiga nebigu wuu la hadlayaa codkeedu cawro iyo ceeb aan la dhegaysan karin haduu yahay nebigu ma dhegaysan sal alla alay marka dumarku waa kula hadli karaan adna waad la hadli kartaa sidaad ragga ula hadli kartay ragguna kula hadli karaan keliya waxaa la qaybayn waxa aad ku wada hadlaysaan muxuu wax fiican haduu yahay waa khayr wax mubaax hadduu yahay waa isdhimale wax khayra haduu yahay waa ajar xumaato hadday tahayna dee ragba haddaad kala hadasho xumaatadu khayrdarray noqon lahay wuxuu xadiidku inoo faa'iidayon ka qaadanaynaa qof dumarow ninkeedii maqan yahay gurigeeda rag ajanabiyu inay imaan karaan laakiin shardiga ku xiran waxaa weeye ninka gurigiisa aad imaanaysidna inuusan ku dhibsanaynin gabadhan gurigeeda aad timidna aysan khalwa jirin maalan nabiga yaa la socday rag baa la socda soo saas maa haddaan rag kula socon laakiin gabadha bulsho kale ay joogto gabdho kale la joogaan iyo ilmo wax kala garanayana dhib leh laakiin gabarh keligeedo ajanabi ah iyo adoo ninkeeda aad saaxiib ahaan jirteen haddaad tidhahda kitaab hadda ka hor ku ark islaan ajanabiya ah in gurigeeda la tegi karo oo aad albaabka hoosta kaga xiratid oo tiri gurigii saaxiibkay weeye lama ogola arrinka waa inay meesha cid kala joogto khalwa jirin taana xadiidku inoo faa'ideynaya wuxuu xadiidku ina tusinayaa inaad xoolo badan shaqaysatid reerkaagana nolol fiican iyo biyo macaan aad u dalabtid iyo zuhdiga iyo ilaahay inaad raalligelisiyo iska hor imaan maaya hadda ka hor baan waxaan arkay nin dhallinyarahoo facebooka ku qoray wuxuu leeyahay maanta waxaan soo dhegaystay sheekh khudbaynaya islii dhexdeeda dadkana wuxuu kala hadlahyo zuhdiga adduunka in lagu zaahido cilba iga qabtay markaasaan dabcabi inaan khudbada asagoo wada ku qayliyo intaasuu facebook ku qora war maxaad ka rabtaa wuxuu leeyahay islii buu guryo ku dadkiina zuhdi buu kala hadlahaya zuhdiguusa fahansanay oo hadduusan islii guryo ku yeelan maaduu ku baryi laha oo gacanta kuu dawarsan lah inaad dhaqaalo tabcatid oo dadka bani aadamka baahidooda ka kaaftoontid ummaddana aad wax ku tartid milyan dheerra aad noqotid iyo zuhdiga iyo waracnimada iyo allakacabsiga iska hor imaan maayaan bakar raggii dhaqaalaha lagu dhaqaalaha roonaabu ka mid aha saxaabada nebi maxamed cuhmaan ibnu cafaan ninkaanoo intaasoo beerood iyo intaasoo ari lasoo saxaabadii maaha aha wa maca daalika waa zuhaad zuhdiga dadku maaha in addunyada laga tago addunyada ka shaqayso zuhdigu waxa weye wixii aakhiradaada dhib kuga ah inaad ka fogaato adduun laakiin adunkaaga u shaqayso xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa in la dhargaa inay bannaan tahay xaggee laga qaadana nabigii saxaabadiisu maysan dhargin axaadiis waxaa jirta sheegaysa inaysan dharagtu fiicnayn see la isu waafajin dharagta axaadiistu fiicnaanteeda laga digayo waa dharagta joogtada ah saakaad daragtay oo barqadii baad daragtay oo duhurkii baad daragtay oo casarkiiba haddana waxa weya saambuuse isku gurtay hor adeero xanuunbaa ka qadaysaa tanba waxa ceebaysana waa taas laakiin wixii marmar ah inaad dharagtaaye wax dhiba ma leh alqisatu raabicatu wahalaaثuun qisada sodon iyo afraad ayadaa darsigeena galabta ugu dambaysa maaqasacwe waa ku dhammayn karaa miqdaad ibnu camrin waa saxaabiga loo yaqaan miqdaad ibnu camrin iyo wa qowli rasuulilaahi rasuulkii alle hadalkiisa sala allahu caleyhi wasalam uu yidhi allaahuma acim ilaahyow quudi man ruuxi acamani quudiya wasqi ilaahyow waraabi man saqaanii ruuxa i waraabiya ilaah waraabi miqdaad ma soo marna culumooy meelaha kusoo marra yaa garanaya waa joojinaya casharka haddiidaan sheegin miqdaad waynu soo marra laakiin inaad ii sheegtaan keliyaan rabaa meeshaan kuso hor miqdaad ma lakum laa tandiquun yaa baaraka allahu fiika waa sax salamatun akwac markuu nimankii gaalada ahaa cayrsaday fawaaristii rasuulka alla sala allahu alayh wasalam oo fardaha saarnay saddexdii nin ugu horreysay abu qataada iyo miqdaad ibnu camrin alkindi ibnu aswad ibnu carwa isla asagii iyo alakram asad soo saddexda nin ma ahayn waha kan waa isla asagii miqdaadkiina soo marray wey canilmiqdaad waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi aqbaltu waan soo qaabilay ana aniga iyo wa saaxibaani laba saaxiiboo li aniga ii sugnaatay aniga iyo laba nin oo aan saaxiibbanahay oo saxaabo ah oo socdaala ah ayaa nimid buu yidhi wal xaal qad dahabat ay tagtay asmaacunaa maqalkayagii iyo wa absaarunaa araggayagiiba min aljahdi dhibaato darteed gaajadu markay kaa badato indhaha kumudabada soomaad arag maqalkana dhagaha waxaa kaaga furmaya qowqowqow waxaadan waxba la maqli karin marka dhagihiina waxbaan ka maqli weyne indhihiina waxbaan ka arki weynaa gaajo darteedbu fa jacalnaa waxaan bilownay nacridu inaan u bandhigayna anfusanaa naftayada calaa asxaabi rasuulilahi rasuulka ala sal alih waslm asxaabtiisa war waa dhibanahaye sidaa dhaamo fa laysa axadun qofna maahayno minhum ayaga ka mid ah yaqbalunaa midna aqbala hal qof oona aqbala waa ka weyne oo saxaabada dhaqankan laguma aqoona maxaa keenay ayagan waxba ku dhaamin kuwa ay ka soo duldhaceen oo ay wax weydiisanayaan baan waxba ku dhaamin fa ataynaa waxaan u nimid annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam fandalaqa wuu nala tegay binaa annaga ilaa ahlihi qoyskiisi buu nala aaday fa idaa waaba ayadoo halaathatu acnusin saddex riyaad oo irmaan ayaa guriga u joogta biish saddex riyaad oo dhashayoo irmaan fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ixtalibuu noo soo lisa haadaakan allabana ee caanahaoo riyaha naasahooda ku jira baynanaa dhexdeenna riyuhu waa saddex raggan saxaabadaana saddex bay ahay nebiga ku dar nebiguna waa afar afarni soo ma aha saddexdaa riyaadoo irmaan yaani wadaagaynaayo waynu wada maaraynaa buu yihi rsulka sal alla alay riyah lisaya raggaa lisaya ragga soomaalidu ninkii ari maalayo la arka xataa gabdhaha lama siiyo way isku cayaan xataa ninkii arile wuxuu yidhaha hebel arile laakiin nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi dadka ariga lahu inay ka macaan yihiin oo ka tawaaduc badan yihiin oo ka khayr badan yihiin dadka geela leh faanka iyo qabweynida iyo cibaado darrada iyo kibirka iyo faaqfaaqdu geeljirahay ku badanta laakiin ree arigaa ka macaan hadduu xataa maanta aad u timaado qof ari haysta neef keliya waa ka samri karaa waa kuu loogi karaa laakiin kan geela le markaa kusoo hoyto usan caana lahayn geel lugi kama godo kuleey lugi kama godo adiga lug baa kugu filan hasha inta kalena waa iga dayacmaysa uu kaa seexanay ayib qaala wuxuu yidhi fa kunnaa waxaan ahayn naxtalibu kuwii lisa riyaha ayaan soo lisi jiraybi annagaa saxaabada ah fa yashrabu wuu cabbi jiray kullu insaanin mid waliba oo mina annaga naga mida nasiibahu wixii xaq uu u yeeshuu cabbi jiray wa narfacu kor ayaan usoo qaadi jirnay linebi nebiga waxaan usoo koryeeli jirnay sala allahu caleyhi wasalam nasiibahu qaybtiisa waanu qaybsanaynaa nebigana intiisa annagana taayada qaala wuxuu yidhi fayajii'u wuu imaan jiray nebigu min alleyli hameenkii fa yusallimu wuxuu salaami jiray dadkoo seexday markuu yimaado tasliiman salaamid laa yuuqidu uusan ku toosinayn naa'iman mid hurda wa yusmicu uu maqshiinaya alyaqdaana kuwa soo jeeda waa aadaabta wanaagsan horta kow markaad guryaha soo geshid dadka salaam shib adoo ah sidii bahalka inaad guriga soo dhex fariisatay lama rabo waa inaad dadka salaantay fa yusalli waa midda labaad ee bulshada gurigan kugula dhaqan waxaa laga yaabaa kuwaa fiidkii seexday dad baa laga yaaba albaabku markay gargaraacayaan inaad mooda askar feer buu ku garaacaya inta duubto jugjugjugjug ka siinaaya markaasaa laga yaaba ilmihii inay salalaan waa yeelo xanuunsan oo laga yaabo inay macaan iyo sonkor iyo dhikar qabaan oo laga yaaba mar haday hurdada ka soo toosaan mar kale inaysan ku noqon karin baa laga yaaba habeenbarkii inuu salaliyo nebigu dhaqankaa ma lahayn sal alih wasalam wuxuu salaamayaa salaan soo jeedana uu maqashiinayo kii hurdana uusan ku toosinaynin wala faham waa in la sameeyo dadka hurdada aan laga salin hadda waxaa soo kordhay tahajudka makrofoonno inta la daaro dadka lagu dhibo waa dulmi arrinkaas makrofoonada waa in kor laga xiro yaa tujinaysa dadka masaajid ku jira soo ah ma sagaal saaco hamaniyo sideed saaca waxaa daaran makrofoonno markaasaa laga yaabaa in lagaa horduwaayo burhaan steed iyo jujar ay ka sishay xaraam wey arrinkaas maqac waana macaasi iyo dulmi ajarna ilaahay kaa siin maayo qur-aankaad akhriday iyo mikrafoonka noocaas dadka in la dhiban ma ah wuxuu yidhi uma ya'ti wuu imaan jiray almasjida masaajidka fa yusallii wuu tukanaya ogow ceshihii waa tukada hadana wuu soo danaysta reerkii u imaanaya wuu salaama haddana masaajidku gelaya uma ya'tii wuxuu u imaan jiray sharaabahu cabitaankiisii oo aan u dhignay fa yashrabu markaasuu cabi jiray nebigu sal alla lyi wasalam fa ataanii waxaa ii yimid buu yidhi waxaa hadlaya miqdaad ashaydaanu shaydaan shaydaan caadi ah baa ii yimid buu yidhi daata leylatin habeen habeennada ka mid ah wal xaalqa sharibtu aan cabbay nasiibii intii aniga igu soo aaday anoo cabbay buu ii yimi fa qaala wuxuu igu yidhi buyo sheekuu ii qabtay sheekada shaydaanka dhegayso muxamedun muxamed nebigu ka hadlayaa ya'tii wuxuu u tegayoo u imaanayaa al ansaara ansaar buu u tegay fa yutxifuunahu itxaaf risaalada magaceeda muxuu aha itxaafu soomahay itxaaf maxaan kusoo macnayna hadiyad ama siin soo ma ahayn fa yudxifuunahu markaasay marti qaadayaan wax siinayaan wa yusiibu wuu cunayaa cindahum agtoodu wax ka helaya maa bihi asaga kuma sugnaa xaajatun wax baahiya uma qabo ilaa haadihi tan aljurcati ee kabada ah kabadan yartaahoo galaaska ku jirto aad u dhigteen waxba kuu fali maayo caawo ree ansaareed buu u tegey ayagu waxa weyaan ka noolaadaywax siiyey markuu shayddaanki intaa iga dhaadhiciyey faataytu ataytu waan imid bi ahaa caanihi nebiga fa sharibtuha waan cabaybi caanihii nebiga ayaan cabaybi qorshihii horeoo nebigu uu ka tegayna wuxuu ahaa caanahan dhexdeenna inoo qaybiya caano ka wada dhexeyo ahayn sooma ahayn afkaan u dhigtaybu falammaa goortii an waqaltu aan geliyey caanihii fii batni calooshayda oo wa calimtu aan ogaaday annahu caanahan laysa ilayhaa xaggeeda inuusan ku sugnayn sabiilun sin markaan ogaaday caloosha inay galeen aana kana soo saari karinbi caana calooshii gala miyaad qof usoo saari kartaa markaan taa ogaaday qaala wuxuu yidhi nadamanii nadamanii waxaa nadb e, iyo shallayto igu furay ashaytaan haddana mar labaad bu i yimidbi markuu ogaaday caanihii inaan cabbay caloosha gashaday aana ka soo saari karin aana ka dabategi karin buu haddana ii yimidbi dhegayse hadalkiisiiyo kii hore fa qaala shaydaankii wuxuu yidhi wayxaka inkaaro kugu dhacday war hooge maxay baa sanacta samays asharibta miyaad cabtay sharaaba muxamedin nebi moxamed sharaabkiisii sal alla alayhi wasalam qola kugu ridbi ya awal yidhi cab isagaa yidhi cab fa yejii'u markaasuu imaan muxamed falaa yajiduhu heli maayo cabitaankiisii fa yadcuu markaasuu ku habaarayaa aweyti kugu ridan calayka dushaada fatahlika markaasaad halaagsan fatadhaba markaasaa waxaa tegi doona dunyaaka adduunyadaada iyo aakhira wa aakhiratka aakhiradaadaba adduun iyo aakhiraba markaasaad u khasaari alla maxaa ku haysta waxaad dareemaysaa shaydaan ninka la yihahdo inuusan guul kula rabin waxa uu ku amrayo ujeeddo iyo danbuu ka leeyahay dar ilaahi ma aha dadka qayb waxaad arkaysa aad ugu rafaasan markay salaada galaan maantao dhan wuxuu ku jirayaa usalli usalli usalli war waa maxay salaadan xoojinayaabuu ku leeyihi dadkiina wuu dhibayaa asagana salaaddii baa ka khaldan masaajkan fayibidhii somaad aragtu alif ku yaalagtiisa baan maalin ku tukada duhurkii nin odaya igula tukaday safka igu horreeya waliba ku tukaday ninkaa dhibka haysta aad baan uga nax horta intii afarta ragcoo duhurka lagu jiray saasuu ku hayaa waa lulmanaya allaahu akbarta markuu ahrinayo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayaduu ku rafaadsanaa markuu ayadii xirtay bacda tacbin wa shidda buu haddana wuxuu ku rafaada faatixadii bismillaah bismillaah bismillaah wuu xuurtoonayaa sidii buu salaaddii ku dhammaystay dadkao dhanna wuu dhiba salaaddii markii laga baxay nin saaxiibkayo cali xaydar la yidhaahdo baan waxaan ku yidhi calow ninkaani ma soomaali ba mise waa dadkan kaloo muslimiinta koostiga markaasu inuusan soomaali ahayn baan u malayn waxaan ku idhi waa sunnaysane hadduu soomaali yahayna anaa la hadlahay hadduu qolyahan kale yahayna luqadaa waa laiga fiican yaho ma aqaane adigu la hadal waa yahay sunnaan u istaaga saaxiibka intuu istaagoo ninkii hore ka galay buu salaamay inuu la hadlo damca waaba iska tuurayba shib ninkii halkaasu iska fadhiista salaaddii markuu ka baxay anigu aan sunnadii dhammaystay yaa waxaan arkay inuu sii baxyo waa ka daba tegey halkaasuu soo aaday xagga tu alifka asagoo laamiga gooni aan ka dabayn waan la hadlo waan salaamay salaamtiibu iga qaaday fiicantaan ku idhi hahbi waan gartay inuu soomaaliya inaan kula hadlaan rabaa baan ku idhi markaasuu yidhi waqti kuma hayo waxaan ku yidhi salaadda wax yaroo khaldan baan rabaayo oo kula tukaday aan dareemayo inaan kaa soxo waqti ma heli kara ku raacayo meesha u socoti raacayaan ku idhi oo intaan kula sii socdo kuu sheegahaya markaasuu wuxuu yidhi horaa la iga samraybiyo la igu sheegaybu tii hore tanaa iga walwal sababtu waxaa weeye shayddaankaa wuxuu ku qanciyey waxba lagama qaban kara hawshaan wax laga qaban kara ma adduunyadana waxaa daran inuu meel kugu xirtee moogta inaad dadka masaajka dhexdiisa ku dhibto waxaaba kasii daranba inaad qanaaca u shaydaanku ku gaarsiiyo oo u dhamaata hawsha waxba lagama qaban karo ninkaa waxaan la yaabay markuu salaaddii ka baxay buu nafis intii kale wuu dhibanaa neeftuurahayay markuu salaaddii ka baxay caadi shanqar male qaylo male wax kale male war maxaa salaadda kugu dhibay waa shaydaan dad waxaad arkaysaa dhiban allaahu akbar allaahu akbar alla kuwo wuxuu istaagay ataxyaadka atta atta atta oo maanta dhan ku haynaya waluusan guul kula rabin nin baad arkaysaa saddex ragcadood baa dhaafaysa intuu taagan yahay oo allahu akbar iyo atta adood ku hayo kulli inaad u joojisid ma ah qaar baa maanta dhan musqulaha ku rafaadsan ha u joojini markaad isijoojid gumaarka iyo meelahan haddaad usaas qabtay inta biyo ku firdhisid hadduu ku yidhahda kaadibaa kaa socota maahana waa isijadiiyo biyahan ku shubtay dheh allaahu akbar war salaaddii kuuma xirmin waa xirtay dheh ha u joojin bismi illaahi raxmaan iraxiim war faatixadaa kaa khaldan waa ii saxan tahay ka geli marna liibaan kulama raba caanihii cab waa cabbay waa ku dhammaatay bu wuxuu yidhi wa calaya korkayga waxaa ahay shamlatun shamlo waa soo marartalo maxay ahay shamlo meeshaan kuso mara horta ma garanaysaa shamla xadiidkii salmaan alfarisi nebiga markuu ka hadlaya wa calayhi shamlataan nebigu xabaalaha baqiic jooga oo laba go' qabaan u yimi soomuuse odhan shamladu marka waa go' waxaan watay bii go' go-u go' weyn maahayna idaa markii wadactu aan dhigahaa go-aan calaa qadamii lugaha markaan saarto kharaja ra'si madaxa bannaanka imaanayo soo baxaya wa idaa wadactu markaan dhigahaa shamlada calaa ra'si madaxaygana kharaja waxaa soo baxaya qadamaaya labadayda lugood wa jacala wuxuu bilaabay laa yajiiunii inuusan ii imaanaynin annuumu si kastaan yeelo hurdadii waa iga soo go'i weydayb dakanuu qabaa nebi maxamed caanihiisii buu cabay sal alla alih wasalam marka waa seexan laahibi labadeedii saaxiib cidna waxma kamaysan geysan xoogaagooda yarka habay barakaysteen dhag hurday la dhaceen laakiin aniga waa ladi waayeyb iskuday iskuday nag wa amaa saaxibaaya labadaydii saaxiib fa naamaa way seexdeen walam yasnaca maysan samayn maa wixii sanactu aan sameeyo canihi nabiga inaan cabaya sal alh wasalam qaala wuxuu yidhi fa jaaa nebiyu nebigaa yimi sal alh wasalam bal hawshaan u fiirso fa sallama wuu salaamay kamaa sidii kaana u ahaa yusallimu dadka mid u salaama salaan uusan dadka toosan soo jeedana maqashiinayo kuwa hurdana uusan ku toosinaynin uma ataa wuu yimid almasjida masaajidkii fa sallaa wuu tukaday talow maxaa ku xiga uma ataa wuu yimi sharaabahu cabitaankiisiibuu u yimi fakashafa daboolku ka qaaday canhu xaggiis falam yajid ma helin fiihi dhexdiisa shay-an waxba oo meeye qoyskii ansaareed oo soo martiqaaday muxuu kuwaan ku falahay been buu u sheegay marka horeba wixii shaydaan sheegayey ben bay ahayn waxba ka jirin fa rafaca kor buu qaday ra-suu madaxiisa ila samaayo xagga sare shaydaankii marka siduu wax isugu celceliyey iyo sida hadda wax u socdaan miqdaad wuxuu suuraysan rabaa aweytiya asmaa laguu ridayo oo ku dhammaatay sababtoo intii shaydaanku maray soo maro wuu imaan wuu tukan caanuhu imaan daboolku ka qaadin uu arkay inaad cabtay wuu ku habaarin adduunkaaga aakhiradaada siiyey marka intii kale hadda soo arka hadda nebiga gacmaha taagayu arka fa waxaan idhi buya alaana hadda ayuu yadcuu i habaarayaa calaya dushayda fa ahlika markaasaan halaagsan buy hadday bilaabatay buy habaarkii iska dhadhacshay buy fa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama allaahuma acim ilaahyow quudi man qofkii adcamanii waxi siiya wa asqi ilaahyo waraabi man saqaanii qofkay waraabiya ilah qofkii cunto i siiyana cunto sii cabitaan qofkii i siiyana ilahu cabitaan sii sukaafya kala dheerimaha wuxuu ku fakerayay waxa nebigu samaynaya sal alay waslam dulqaad wa kaas ninka caaweyta dhowrtaydaydii cabay dhuuntiiyo rubadda laguu dhufay muuse odhan gob buu ahaa nebigu ayib wuxuu yidhi facamadtu waxaan u qasday waa miqdaad ila shamlati go fashadadtuhaa waan isku adkeeyeyba calaya dushayda go-aygii baan adkaysta wa akhadtu waxaan qaatay buu yidhi shafratan ashafrata ah midi fandalaqtu waan tegey bu tanaaba ka sii daranba talow xaggee buu u socdaa ilal acnuzi riyihii nebi moxamedoo irmaanaa baan aaday waxaanan eeg eegayaabi saddexda riyaad ayuhaa toodeebaa asmanu buuran inuu birayuu rabaa qaalo war ma adaa leh marka horead caanihii nebiga cabtaye maxaad riyihiisa ka rabtaa midida ula dhex maraysaa waxaan rabaa buu yidhi fa adbaxuhaa inaan u soo haa ridaa buuran lirasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam arigii baan u iddi anoo mididii wata fa idaa hiya waaba iyadoo ridii buurnayd xaafilatun dararsan oo candhadanaas caana ka buuxa wa idaa hunna waaba iyagoo kulligood xataa labadii kale xufalun naasahooda iyo candhadoodu ay buuxdo kulli hunna dhammaantood saddexdii riyaadoo caawa la maalay saddexdiiba waxaanu idda ayagoo naasax aan uga buuxaamay oo dararsan buu yidhi waxaan u qasday buu yidhi ilaa inaa'in weel oo liaali muxamedin nebi moxamed ehelkiisa usugnaaday sugnaaday bi sal alla alay waslam cabay reer nebi maxamed baa lahaa midida uu watay reer nebi maxamed baale ariga uu rabay inuu gowraca reer nebi maxamed baa hadda weelka uu raadinayo caanaha raba inuu kulisana reer nebi maxamed baa asagu marti socdaalu ahaa maa kaanuu maysan ahayn buu yidhi yadmacuuna raja kuwii ka qabaa an yaxtalibuu inay wax ku listaan fiihi dhexdiisa weel waa hore oo xooluhu dararsanaayeen lagu maali jiro meel la iska dhigay oo hadda islaan waxbaa raja laga leeyahaa baan soo qaaday buui qaala wuxuu fa xalabtu waan lisay fiihi weelka dhexdiisii xataa calat ilaa weelkii ay ka sarmartay hu asaga raqwatun xoorta iyo xumbada laanna waarta naaska dararsan marka lagu lisa shayga shabshab say ugu hayaan wuu abrinaya soomaad arag weelkiiba waxaa ka sarmaray weelweynaaha xumba iyo xoor faji'tu waan u imid bi ilaa rasuulilahi rasuulka alla sal aleyh wasalam fa qaala wuxuu yidhi asharibtu ma cabteen sharaabakum cabitaankiinna martiyey alleylata caawe ma cuntayseeno caawa cabitaankiinna ma cunteen kiisiba nebigu kama walwalsanaba dhibka haystana warba kama hayaba nebigu sal aley wasalam laakiin ninkaan asagaa gooni iso marka nebigu wuxuu yidhi idinku cabitaankiinni ma cabteen wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ishrab bal kii hore iska dhaafo horta kaan cabbu fa shariba nebigu waa cabay uma naawalanii haddana anuu ii dhiibo wixii soo haray wuxuu yidhi hoo cab fa qultu waxaan yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow ishrab cabo ku noqo fa shariba wuu cabay uma naawalanii waa ii dhiiba falamaa goortii caraftu aan ogaaday anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qad rawiya inuu cokonaadoo dhergey oo wa asabtu anuguna aan helay dacwatahu baryadiisi baryada nebigu muxuu ahaa ilaa qofkii caawa cabitaan isiiya cabitaan sii soo ducadiis waan helay bish meeshii dooni ha laga keena nebigu muusan odhan arigayga ha laga soo lisa ama meel kale anugu ducada waa helay bish waan qoslay wuxuu sameeyuu ogi xataa alqaytu ilaa aan ku dhacay bi ilal ardi dhulka jeega jeeg aan bi fiqsaan u hayay bi wuxuu yidhi faqaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ixdaa saw'aatika warar xumaata ayaad samaysay macnaha facalta sawatan saw'ata alfacalaat waxun oo xumaatooyinka ka mid aad samaysaye warriyow maxaa jira fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow kaana waxaa ahaa min amri arrinkayga kada wa kadaa sidaas iyo sidaas buu xaalkaygu ahaa wa facaltu waxaana sameeyey kadaa wa kadaa saas iyo saasna waa sameeyey adaa sharaabkayga cabbay miyaa adaa riyahayga middo u qaatay miyaa adaa arigayga soo lisay miya midna nebigu ma oran sal alla alih wasalam bal u fiirsa hadal wanaaggiisa fa qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama maa haadihi tani ma aha ilaa raxmatu naxariisoo min allahi alle xaggiisa ka hatay maahane riyihii aan ogaa ilaahay inuu darariyo weelkaan meesha iska dhignay inuu soo buuxsamo caanihii aad cabtay kuwa ka khayr badan in la helo duca aad qaadatid waxa noocaana ilaahay gacmahaaga inuu karaamaadkaaga ku caddeeyaay waa raxmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay alla nebigu gobsanaay ah afalaa kunta maxaad u ahaan weyday aadantani mid oo ogeysiiya fa nuuqida markaa aan toosinno saaxibaynaa labadeenna saaxiib fa yusiibaani marka ay asiibaan minhaa caanahan karaamaysan oo barakada ku yimid ee karaamaadka aan wax ka siinee maxaad igu sheegi weyda qaala wuxuu faqultu waxaan idhi waladii allih baan ku dhaartay bacaaka ku soo saaray bilxaqi xaq kula soo saaray maa ubaalii dan iyo heella inaana ka gelaynin idaa haddii asabtu aan asiibay haa caanahaas wa asabtuhaa idaa asabtu haddaan helay buu yidhi haa dacwadaadii iyo baryadaadii oo alla ii aqbalay wa asabtuhaa caanihina aan cabbay maca la jirankaaga man ruuxa asaabaha cabayo minanaasi dadka ka mida ah danka malebiye ama ha cabbeen ama ha seexdeen ama ha soo jeedeen marba nabi maxamed haduu ii duceeyey caanana aan kula cabay ayaga iyo aashooda muslim baa xadiidkan wariyey wuxuu xadiidkan inoo faa'iideynayaa saan sheegnay aadaabta salaamta mid ka mida wuxuu labaado inay u qofkii wanaag kuu galay in loo duceeyo xaggee laga qaadan ilaahu ilaahu qofkii wax siiye wax sii soo duco qofka wax kuu tara abaal iyo wanaag kugu leh xumaataha ugu abaalgudine wanaag u gal hal jazaa lixsaana ilaa lixsaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey qofka khaadimkaagahoo kuu shaqaynaya in qalbigiisa la ilaaliyo wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa dulqaadkii nebi moxamed sala allahu aleyhi wasalam akhlaaqdiisii wanaagsanaydoo ilaahay uu ka raali noqday iyo ka ilaabidda uu ka ilaabi jiray wax badan oo xuquuq asagu uu leeyahay oo dad ay qaadanayaan markuu arko uusan dan weyn ka geli jirin caanihiisi baa la cabay waryaha qaatay caanahayga ma waa loo warramayaa waxaa leeyahay riyahaygii irmaanaayoo reeruhu kugu dhaqnaayeen baan middo u qaatay ku celi ma riyahaygaadu u qaata ma wax badan oo xuquuqdiisa ka mid ah iyo xuquuqdiisaba dan kama geli jirin sal alayhi wasalam waxay ka marka gobonimadii nebigeenna sala alayhi wasalam bay ka karaamaad inuu lahaa saxaabigaanu oo saxaabi asxaabulkaraamaada uu ahaa oo weliyo ilaahay ahaana xadiidku inoo faa'iideyn meesha halista ilaahay ka badbaadiyey wuxuu ina tusinayaa shaydaan mar walba shirqool buu kula rabaayo ka digtoono wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi